الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirka waa cashirkii labaatan iyo sideedaad ka mida min kitaabi raddi cala اljahmiya lidaarimi raxmat ullaahi tacaala calayh waxaynu ku soo jiray baabu kalaam illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu uunkiisa la hadlo wa sifatu اlkalaam uu leeh oo baabkii ko iyo tobnaad ah qaala اimaam raximah اllahu taعaalى xadaثna caliي bn اlmadini xadaثna muسى bn ibrahim bn kaثيir bn bashيir bn اlfakih alansaariyu ثuma الsulamiy qaala wuxuu ihi wadaadkaa samictu طalxaةa bna khiraashin khiraash bni simata alansaariya ثuma الsulamiya yaquul samictu jaabir bna cabdالlaahi الأنsاaري رضي الله تعالى عنهma يقول nadara إlaya rasuul الlahi salى الlaه عaليه وaلiه وسلم rasuulka ilaahay baa isoo eegay maalin maalmaha ka mida faqaala wuxuu ihi yaa jaabir maa lii araaka muhtaman jaabirow maxaan kuu arkaa ood u murugaysan tahay ood u fikiraysaa geeri baa ku timid aabbihii marka waa shahiida duqi cabdulaahi ahaa gabdho badan iyo daymo badanoo yuhuud ay ku lahaayeen saxaabiguna waa jire qaala wuxuu idhi saxaabigu qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka abi aabbahay waa shahiiday wa taraka daynan calayhi wa ciyaalan dayn lagu leeyahay iyo maxasba waa ka tegay oo gabdhihii fara toddobada ama sagaalkaba ahaa dayn badanoo yuhuud ku leedahayna waa jirtay faqaala nasuban wuxuu hi alaa ukhbiruka maanku warram maa kallama allaahu axadan axad ilaahay lamuusa hadlin qatu weligeed ilaa min waraa'i xijaabin teed gadaashii mooye ilaahayo uunkiisa markuu la hadlahayo teed iyo xijaab baa u dhaxeeya wa kallama abaaka kifaaxan aabbahaase cabdulaahi kafool kafool buu ilaahay oola hadlayay bilaa xijaab wuu arkay ma aha waxa laga hadlayo waa hadal toos ah ru'ya lagama hadlayo kalaam ilaahay yaa cabdi addoonkayagoo tamana calaya waxaad doonta qabso ucطika waa ku siinhayaa qaala wuxuu ihi saxaabigii yaa rabbigayow waxaan qabsaday tuxyinii waad isnoolayn inaad isoo noolaysaan raba oo fa uqtalu fiika aaniya mar labaad aan soo shihido dartaa la ii dilo faqada rabbu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi innahu sabaqa minii xaggayga waxaa ka hormaray annahum ilayha laa yurjacuun adduunyadii faaniyada ay ka soo tageen inaan dib loogu celinaynin mar hadii nafta la qibdoodo lama celiyo ilaa xilligii loogu talagalay la gaadho ee wax kalamaad sheegati qaala yaa rab hadday sidaa tahay fa abliq man waraa'ii dadka iga dambeeya allow gaadhsii fadliga shahaadadu ay leedahay iyo qiimaha hawshan ku jira ilaahu ummadda gaadhsiiye faأnzl اllahu subxaanaه wa tacaala walaa taxsabana اladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaata xataa anfada اlaayaةa ilaa aayadda uu dhammeeyey waynu soo marray xadiidku oo konton iyo saddex buu inagu soo maray wadaadku hadda xadiiثun xasanu lغayri buu halkan yidhi horaanna sidaasuu soo yidhi waa inaga soo tilmaana sawaabku inuu yahay xadiidku xadiid صaxiixa waan soo naqdinay wadaadka xukumkiisa dib ha loo maraajaceeyo iyo wixii ku jira waynu soo sheegay maxalushaahidku waa maxay in ilaahay subxaanaه wa tacaala jaabir bn cabdilaahi aabbihi cabdulahi bn camrin xaraam ah ilaahay uu la hadlay si toosa weliba iyo ilaahay uunkiisa markuu la hadlahayo inteed u dhexayn jiray iyo xijaab amaa cabdulaahi bni camr asagoo bilaa xijaab ilaahay subxaanaه wa tacaala la hadlay iyo rasuul u dhexeeyay teed midna ma jirin marka manqabadaasi khaaska ah iyo xukunkaa guuda ilaahay unkiisa markuu la hadlay inuu xijaab udheay waxaasoo dhan bay diidan yihiin jahmiyo lacanahum اllah musa bn ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa xamaad yacni bnu salmta abu salmta albasri xadaanaa muxamed ibni camr ibni calqama ibn waqaas allayثi waa nin dacfi ku jiro xifdigiisa laakiin mutaabacaadkii shawaahidda waa iskaga roon yahay wadaado taxsiiniya xadiidkiisana waaba jiraan can abi slm cabdالرaحmaan can abi hurayra radi الlahu tacaalى canh أna الnabiy sal ly slam qaala nabigu wuxuu hi laqiya aadamu muusa aabbaheen aadam baa muuse la kulmay faqaala muusa muuse wuxuu yidhi anta aadamu اladii khalaqaka allahu biyadih adugu ma aadamkii waxaad tahay ilaahay gacantiisa uu ku abuuray wa nafakha fiika min ruuxihi naxariistii ilaahay ruuxdiisina uu kugu afuufay waskanaka اljanna jannadana uu dejiyey wasjada laka malaa'ikatahu malaa'igtiisana uu sujuudiyey soomatiid uma facalta maa facalta kadibna sameeyey wuxuu sameeyey yani waa nabiyullaahi muuse xoogow oo yar kuul yahay dabcigaasna ilahay waaba ku ogaaba faakhrajta duriyataka min aljanna markaasaad ka soo saarto ubadkaadiiyo aduguba riwaayada kale faakhrajta nafsaka wa duriyataka min aljanna marka adiyo ubadkaadiba jannadee baad ka soo saarta soo maah aadam aabbeen wuxuu yidhi marka yaa muusa muusow anta muusa muusihi baad tahay manaaqibtii uu soo tiriyee aadam ahaa ee abulambiyaa ahaa ee abulbashar ahaa u soo tiriyey asna xogtiisa waa lahayaa ee muusa laga warramaya anta muusa aladii istafaaka allahu birisaalaati adugu soo muusihii ma tihid ilaahay u doortay risaaladiisi iyo dhambaalkiisi wakallamaka weliba uu la hadlay waqarabaka ku dhoweeye najiyan faqidan rabbi ku ee duuru sinaa lagu keenay ee lagula hadlay ayib wa ataaka towraata towraadna so alla ku siiyey ma tihid fabima tajidu cafa fabikam soo ma aha sidaa maxaa idiin qoran fabikum fabikan bay ku fiican tahay moota maxaa kugu qoran sheekh bikam saas fabikam imisa tajiduhu helaysaa kataba ilaahay inuu qoray calaya dushayda alcamal aladii camiltu imise sano ayaa ay qadarayd oy qorayd dembiga aan ku dhacay inaan ku dhici doono qabla an yakhluqana intuusan abuurin ka hor sanad towrad ku haysaa oo xogteeda haysaa intaana anugu mukhaalafada samaynin imis sanay sii qadaraydoo hawshaa qoraydood og tahay qaala wuxuu uhi biarbaciina sana intaan lagu abuurin afartan sana ka hor yaa hawshaa la qorayba yani waa kitaaba bacda alkitaabati اlأuulى kitaabaadku ay fara badan yihin cinda ahlicilmi kitaabadii ahayd kataba allahu maqaadir اlkhalaa'iqi mxuu ahaa qabla an yakhluqa الsamaawaati wاlard bhamsiina alfa sana tii horeyse wey kitaabadan hadda nabiy llaahi aadam iyo muuse ka hadlayaan waa kitaaba bacda alkitaabati اlأuulى tii aad ku soo marteen mataa kutibta nebiyan waa kitaaba bacda alkitaabati اlأuulى sidaasay culimmadu u caddeeyeen khaasatan alimaam ibn qayim kitaabkiisa shibahulcaliilka markuu ka hadlaya qadiyadda qaala <clears throat> qaala wuxuu yidhi marka aadam fabima taluumunii yaa muusa muusow maxaad igu eedayn marka ood igu canaanan camal qadaraa baan ku dhacay qaala rasul sl lay slam nabigu wuxuu ihi faxaja aadamu muusa aadam baa ka garhelay nabiyulaahi muuse faxaja aadamu nabiyullahi aadam baa ka garhelay muusa wiilkiisii muuse ahaa faxaja aadamu muusa saddex goor buu nabigu ku celiyey wiilkii iyo waalidkii waa garameen gartisa waxay raacday waalidkii bay raacday xadiidku fi saxiixayn ku jiraa min ariiqi zuhri min ariiqi الzuhri can abi slma oostana uu idinku ishaaraya wadaadka muxaqan yaad moodaa soo sidaa maaha ayib xadiidku marka idagu min ariiq wuxuu ka yimaadaa aلzuhri can abi salma hadda waan haynaa oo min ariiq moxamed ibn camr can abi salmad haysaa dacfiga maxamed ibn slm ma rabaa maxamed ibn camr inaad ogaataan inuusan dhib lahayn oo min ariiq zuhri can abi salama ku yimaada xadiidku fi saxiixayn xadaanaahu waxaa kaloo noo sheegay xadiidka abu salama waa musa ismaaciil xadaana xamaad bnu slmة can camaar bni abi camaarin qaala samictu aba hurayrata yuxadiث can الnabiy sal ly slam ariiq kale weeyo marka isaguna saxiix ah وxumaydu can اlxasan ariiqi hore xamaad xamaad un weeye weli xamaad baa socda abu slm xadaana xamaad ibn sma soo idh ariiq labaad wey marka xamaadba marna camaar ka qaadanaya marna ka qaadanaya xumayd xamaad can xumayd wey isla dariiquna hadee waa abu slm muslim ismaaciil atabudaki can xamaad an waxaa weeyaan can xumaydin can اxasan xumayd ibn abi xumayd aطawiil wadaadka u taqaaneen wey waana abtigii xamaad xamaad ibnu slm abtigii wey xumayd baa abti u ah xumayd can اxasani ma aha marka mucalaq ee waa maxay sanadka oran baa lagu hoosgelinaya maxamed xumayd can اxasani can jundub can nbi sal slam qaal laqiya aadamu muusa nabiy llaahi aadam baa la kulmay fadakara milahu xadiidka hadda aad soo marteenoo sheegay ilaa annahu wuxuu ku daray qaalo wey wakalamaka ilaahay soo kulama hadlin muuse waaataaka tawraata towradna kuma siinin waqarabaka najiyan id iyo lahadalla kuma soo dhowaynin qaala wuxuu ihi muuse nacam qaala faana aqdamu am idikru sidii loola garramay muuse eeg hadda faana aqdamu ma anaa horeeyey xagga abuuridda am idikru mise lux maxfuudka wixii lagu qoray baa horreey ayib ama kitaabkii laftirkiisa oo dikriga ila waa la abuuray lux maxfuudku ma soo makhluuq maaha mi alkhalaaiq diiwaan wax lagu qoro ka naga horeey hadda laakiin waxa loo jeedo waa alkitaaba fi dikri fi lawx maxfuud qaala wuxuu nabiy laahi muuse adikru baa horeeyey dikriga ayaa horeeyey labadooda aniya labadiinno dikriga horeeyey qala rasul sl sl wuxuu yhi haday sidaa tahay faxaja aadamu muusa alaaan buu nabiga ku ceshay xadiidku wuxuu le wadaadku waa mucallun laakiin sida sawaabka waa saxiixun bilaa cilla wax cillo ku jirta ma ay jirto ayb wax ciloo ka muuqata ma ay jirto ayib ma garanayo wuxuu u cileeyey wadaadku macno badan oo hadda ka muuqdo oo cilo anugu ma arko ya marka intaa dambe wاlxasan اlbasriyu imaamu ila anahu kaiiru الtadliisi wاlirsaali qaala ibn abi xaatim tadliis shuql kuma laha xasan اlbasri laa yahbutu canhu tadliis taa iska ogaada haddii kale wadaadkii dukaanlaha badlakii xasan albasri waa wadac sideean iyo sagaaشan iyo toddobadii m sagaaشan iyo sideed waa nakuur meeshii la jiray maqaaxyada ayd baan kooxa iyo masale niqaashanay kadibna wadaad baa loo sheegay masaladii wuxuuhi xadiidku waa mawduuc maxaa y jira waxaa ku jira xasan albasri oo wadaca bayquuniyadii waa wareerisaan u malaynaya ina xasan albasri wadaaca shuqulkubale waa imaam min aimati lmuslimiin wa axfad ahli dunya buu ku jiraa waxa lagu eedayo waa irsaal khafi ah irsaal buu leeya mooyeen xataa laa yudallis farqun bayna tadliisi walirsaal wadaadka marka warkiisu hadda waa khata kaiiru tadliis shuqulkuma leh kaiiru irsaal inuu dhaha u dhaanta cilada uu sheega waxaa weeye abu xaatim baa wuxuu yidhi lam yasixa lilxasani samaacu min jundub taasna waa khata marka wadaadka waxyaaba aan kula yaabanahay ka mid xadiidku waa saxi laa cilata lahu samaacu alxasan albasri can jundub bni cabdillaahi albajali waa haabitun cinda الnuqaad ama abu xaatim fajaraax warkiisuna cibro ma laha saa darteed alimaam abu zakariya yaxya bnu maciin oo ragga isagoo dabaq ahaan ka horreeyey fanigan kaga fiicna abu xaatim araasi yaa caddaynaya wuxuu ku caddeeyey fii taariikhi taarikh bni maciin sagaal kun sagaah cafan afar kun sagaashan iyo toddoba afar kun sagaashan iyo toddobo wuxuu ku caddeeyey anna samaaca xasan albasri can jundub waa haabitun saxiix buuri kadalika waxaa jasmiyey samaacu اlxasan can jundub abulxasan caliy bn cabdillahi اlmadini imaami ahli اlcilal asaguna wuxuu yihi samica min jundub bni cabdillaah wuu ka maqlay bui wuu jasmiyey cilalkiisa cilalmadini juska hadda laga daabacay raqamka lixdan iyo shanaad ka fiiri waxaa wariya xadiiu xasan albasri can jundub bukhaariya muslim waxayna qabaan ana samacahu inuu saxiix yahay haddii kale way tuuri lahaayeen ixtaja bixadiii اlxasani can jundub fi صaxiixayn bukhaariya muslimba ayib walidaalika xataa bukhaari fi taarikhi اkabiir mujaladka labaad laba boqol labaatan iyo ko wuxuu leeyahay samica minhu اlxasanu taariikhdiisa bukhaarina waxaa lagu yaqaanaa hadduusan raawiga ogeyn inuu wax ka maqlay raawiga ku xiga sheekhiisa wuxuu dhihi rawaa can fulaan bal wuxuu ku dhihi walam yadkur samaacan hadduu bukhaari raawi u tarjamayso fii taariikhihi ay tawaarikh xata suqra ama alawsadka oo u ku dhaha samica min fulan fashdud yadayka bihi hadduun samaac jirin wuxuu ku dhihi rawaa can fulaan wa rawaa canhu fulaan laakiin wuxuu dhihi hadduu maqal uu sugay liqa xataa ma ah waa samaac buu wabaa bukhaari samica minhu buu ku leehay hadduu samaaca hubi waayo liqahana uu hubo wuxuu ku leeyahay rawaa canhu walam yadkur samaacan buu ku leeyahay mutashadid bukhaari fii taarikhi waan kuu sheegay mujaladka muxuu yidhi samica minhu اlxasanu xasan baa wax ka maqlay jundub marka ragga sugay samaaciisa ibnu طaahir almaqdisi fi اljamci bayna rijaali الصaxiixayn mujaladka koobaad safxada sideetanaad baa kamida alimaam الnawowi baa kamida fi tahdiib اasma wاlugaat mujaladka koobaad boqol lixdan iyo kow xadiiثu اlxasani can jundub waa fi صaxiixayn marka warkaas ha ku lugoyna banaanka iska geeya wakadalika abu cawaana fii mustakhraji calى صaxiix muslim ibn xibaan ibn khusayma kulligood way sugayaan samaac اlxasani min jundub marka warkan waa khaطأ intaasoo imaamo naaqido samaaca sugaya maca annahu fi صaxiixayn inaad tiraahdo maraasiil buu ku shaaba xaatim aljaraax almutacanid oo xadiidkiisa waa mucallum hadihi min alaafaat wadaadkii marka waxaa weye wuxuu ihi cigaal shidaad anigu dayla waan soo nacnacahayaabo laxbu rabaa inuu dilo marka waxaa weeye hawshu ma sahlan ila iduhu moogta indha kulul bay leeyihiinoo yar khariban waad aragteen marka geedkii uu fadhiya intay soo galeen ba idihii ku neefsan uuuf indhihiina ku taageen wuxuu hi anugu daylo sideedu baan soo nacnacaya marka inuu waranka geliyu rabaa oo laxda dilo ilaa lafiisu oga cabsaday wadaadku marka hadda waa isoo karay xadaanaahu waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey abu salamata albasri xadaana xamaad ibn xadiidka hore iyo kulligiiba waa maxay waa xadiidun saxiixun bilaa cillatin cinda nuqaad ama warka ee abu xaatim alraazi waa qowl marjuuxa waa ijtihaad imaam laakiin marjuux wey xadaana xamaad ibnu salamata xadaana abu haruun abu haaruun cabdi cumaarat bn juway wadaoan aciif oo matruuk xadii la sheego inuu yahay can abi saciidin alkhudriyi can nabi sal slam wazaada fiihi wuxuu ku daray